lh rb اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray kelimadii ahayd almuclim bicismati dami اlmuslim waxaynu dhex maraynay risaaladii shanaad ama qodobkii shanaad ee ku saabsanaa islaamka iyo muslimka iyo iimaanka iyo mu'minka waxaa inoo dambeeyey dadka bashariyada bini aadamka ah dhiiggooda wuxuu ku xaaraam noqdo inuu laba qodob yahay qodobka koowaad iimaan iyo islaam oo ruuxa bini aadamka laga helay isagoo mukallaf ah qodobka xalaynu tilmaannay oo wax ka sheegnay qodobkii inoo dambeeya wuxuu ahaa al amaan ammaanku marka waa in dadka muslimiinta ah gaalada qaybo ka mida ah ay amni iyo nabadgelyo siiyaan heshiisna ay la galaan culummadu ammaankaas waxay u qaybiyaan laba qaybood ammaan mu'abad ah oo weligiiba ah iyo mid mu'aqad oo muddo gaaban jiraya ama inta lagu heshiiyo madalaysanoo muddo leh toban sano shan sano lix sano labaatan sano aduu waqti madalaysanoo go-an buu leeyahay wax joogtaa ah ma aha ammaanka mu'abadkaa dadka la siiyo waa dadka loo yaqaano ahlu dimma ahlu dimmaha dadka loo yaqaano wey ammaanka mu'aqadka dadka iskalena waa dadka loo yaqaano musta'maniinta iyo mucaahadiinta iyo dadka noocaasa wey asalkaas asna inuu dhiigga ilaalinayo qowluhu tacaala baa tilmaamaya qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllah wala biاlyowmi اlآakhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allahu warasuuluh wla yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saahiruun ayaaddaas cadaynaysa qolyaha noocaasan rabbi rumaynin iyo nebi maxamed baan u hoggaansamin maalinka dambe qiyaamana aan ogolay ee bacdiga nushuurkaba diidan ilaahay wuxuu xarimayna aan xarimaynin diinta xaqana aan diin ka dhiganaynin oo ahlu kitaabka ka mida iyo keyrkoodba ilahay wuxuu la dagaalama baaba ilaa ay jizye iyo bixiyaan koodhi ama sado waxaa tiradaa ama gabaro waxaa tiraadaba ay bixiyaan iyagoo weliba dullaysan ay dhiibaan hadday ogolaadaan marka jizyada iyada ah waxay ku hoos hoos noolanayaan dowladda islaamka muslimiinta la noolaanaya laakiin laba shardi bay culummadu u dhigeen waana shuruud sunnadu ay caddaysay ficliga ah qowluhu tacaalana qayb ka mid uu caddeeyey shardiga koobaad waa inay jizye dhiibaan oo gabaro bixiyaan iyo koodhi iyo sada dhiibaan kharashka waa inay bixiyaan meesha muslimiintu zake iyo sadaqaad ka bixinayaan iyo zako laga qaadaa iyagu waa inay jizya bixiyaan ahlu kitaab ama gaalo maanta jizya bixishasaaya ma jiraan adduunka idan falaa yuujadu fi lcaalami alyowm maa yusama ahla dima taa iskaga nasa marka ma jiraan hadda boqor carbeed hadda kugu akriya ahlu kitaab wey kuwan ha ahaadaan laakiin ma aha kuwa dhigooda xaaraamtaha waa la laynaya maxaa yeelay ma bixiyaan jizya ilahay wuu haayaa meesha taalla laa yaale la dagaalama sii loo wada waxaa la yidhi xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun suura tobana waa taqaanaa min aakhiri maa nazla min alqur'aan ayib shardigaa waa shard shardiga labaad ee dhiiggooda uu ku badbaadiya marka la siinayo ammaanka mu'abadka ay joogtada waxaa weeye inay ogolaadaan axkaamta sharciga inay lagu xukumo muslimiintu ay ku dhex nool yihiin waa dhex joogaan axkaamu shariica alislaamiya waa inay u hoggaansamaan masaa'il khaasoo sharcigu usoo reebay mooye kooda zinaysta waa in xadka lagu oofiyo ka waxada waa in gacanta lala kaca sida muslimiinta loola kacahayo yacnii muslimiinta axkaamta maraysa ee waliba ku saabsan cuquubaadka iyo mucaamalaadka qaybo ka mid a waa inay u hoggaansamaan hoggaansan dhammaystiran oo buuxa wixii lasoo reebay mooyeen labadaa shardi bay ku dhex joogi karaan muslimiinta dhiiggoodana ku magangeli karaan idan waxay loodhan jiray ahludimma muslimiinta maanta dowladaha xukuma iyo kuwa kaleba waa rideen waa baabiiyeen waa xukm la nasakhay cinda almuslimiin laakiin cinda allahi wa cinda sharci ma nasakhno waxaa lagu bedelay waxa loo yaqaan almuwaatana hebel waa muwaatin sharcigu muwaatin ma yaqaan wax la yihahdo shareecada nebi maxamed muwaatin ma taqaano waxay taqaanaa gaal iyo muslim wixii oo dhan baa la bedelay mabda muwaaana iyo mabdau tacayush silmi iyo howlahaasaa jooga kuwa caalam alcarabi ka buuxa ee tif ba yihiin meel aysan dhoobnayn oysan gaalo joogin dawlad aysan boqolkiiba toban ku dhowaanaynin arki maysid markaad u fiiriso allahuma soomaali soomaaliya iyo sacuudiga oo kale waa laga yaabaa inay aada nisbada u yaraato idan ha kuwa horta ma jiraan wax la ahlu dimma waahra kugu dambaysa ka naso markii leela laakiin xukumkaasay leeyihiin aayadda caddaysa musta'manka ninka la odhanayo ay culammadu u yaqaanaan mujtaman ilaahayna caddeeyey nabiguna tilmaamay waxaa weeye asagu inuu dadka muslimiinta dhex joogaayey weligii lama ogolo muddo gaaban oo dan yaroo weli u dhammaysanayo ayuuna dhex joogaya laba shardi buuna ku joogi shardiga koobaad waa in wakti go kooban uu yahay wakhtiguu joogahay weliba wakhtigaa kooban jumhuurul culamaa waxay leeyin wa inuusan sanad ka badan gaalku hadduu muslimiinta sanad sii dhex joogo ceebahoodu ogaan goljolecdoodu ogaan meeshay ka degan yihiin buu ogaan waa jaajuus kula jooga wey sirtuu dhiibaya carruurta meesha laga fasahaday iyo waxa u nugul yihiin buu soo ogaanaya haweenka annaga meesha laga kharibu ogaanaya ciidamaha dowladda iyo amniga daakhiliga waxaaso dhan bu dhexgalhaya idan war buu dhiibaya culummadu jumhuurul culamaa waxay leeyihiin waa inuusan ka badan ninka musta'manka intuu waddanka joogaya sana waaxida hal sano bil laba bilood toban beri kadib markay muddadu dhammaato waa la qaadi bax baa la odhan waa la kaxayn ilaa uu waddankiisa tago meeshuu ku socday tagaan la taaban maayo markuu meeshuu ku socday gaadho habeenkaa waa la weerari karaa asaga waa la warjeefi wa axadu min almushrikiina istajaaraka nabi maxamedo fa ajiru xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah dalika biannahum qowmun laa yaclamuun ilahi baa caddaynaya gaalaad dagaalamaysoonoo gaashaan iyo waran idiin dhexeeyay hadduu ku yimaado oo ilaa nabi maxamed anu islaami maayo laakiin waxaan rabaa diintanaad aad ummadda ugu yeedhaysa inaan dhagadhageeyo horta bal masaajidan aan fiiriyo muddo ayda dhex joogo waa intaasoo qalbigay wax ku duxaaye wa in axadu min almushrikiina istajaarak nabadgelya iyo amni hadduu mid mushrikiinta kamida ku weydiisto fa ajirhu nabi maxamed magangeli baa le u yarkaadi cagta u dhig ha ka hoos jecel ilaa goorma ilaahay on weligii ma loo kaadin xataa yasmaca kalaam allah miyuu sii joogi uma abluqu celi baa la yidhi sii joog ma laha uma abluqu ma'mana meeshuu ku nabadgeli lahaa iyo ahalkiisii baradiisi gee halkaa ku sin maxaa loo yeeli ilaahu intaa yarta ah loo daayay nimanka maaba seebta la saaraba dalika biannahum qum laa waxba garan mahayaane intaa inay wax ku fahmaan baa laga yaabay u yarkaadi wey sidaa darteed culum waxay yidhaahdeen sida ibnu taymiya oo kale fi kitaabi iqtidaa siraat almustaqiim limukhaalafati asxaab aljacim wuxuu leeyahy waxaa la ogaaday istiqraa' iyo baadhitaan lagu ogaaday gaal kasta oo muslimiinta dhex joogaay waa dhaamba waana ka degan yahay waana ka akhlaaq badan yahay gaalka muslimiinta ana weligiiba arag wuu ka akhlaaq badan yahay wuu ka degan yahay wuu ka dabacsan yahay muslimiinta waa ooga nugul yahay ka weligiiba aan muslimiin arag ka weligiiba aan muslimiin arag so wuxuu leeyahay muslimku balaayo iyo bahal meel fadhiy oo madaxa lagu dhuftaa la dilo mas madaxa laga dilaawayo laakiin kan ku dhex jooga wuxuu arka muslimiinta wanaagoodii salaadahoodii say iskugu xidhan yihiin qaraabo xidhiidhiiskii khayrnaadki waa degan yahay taa waa mid buuri ta kale waxaa kaloo la ogaaday marka la baadha hawsha muslim kasta oo gaalo ku dhex nool inuu ka liito oo ka iimaan xun yahay kana iimaan yar yahay muslimka aan weligii gaal arag darisba diintiisba kuu yeela ma maqash man jaalasa jaanasaw kuwiina hadda waddankan jooga ee muslimiinta ah qowmiyaddii dooniba ha noqdeen iyo ninka soomaaliga ee weligiiba aan raas casiir soo dhaafin ama raas kamboniba aan soo dhaafinayn gaal ba arag wuxuu leeyahy gaal meesha lagu arko gol xobka la geliyo ad waxaad may kan waa ree hebel weeye kuwan muslimiinta isku fiican yihiin kan waa waa wiil noocaas ah waaba loo abtirinba waxbaa ku galay bal waxaad kale xigsan gaalkii aad dhex joogtay iyo midka kale kaa maqan bal waxaad kala xigsan kaad baasaboorkiisa qaatay ka kale xaqiiqa la yahay wey markaad dhowr sano joogto waxaa an waxaan nin waxaan ahay british ah holandis baan ahay nin dhaj aan ahay war dhaj dhaj u kaadi nin soomaaliya tahay waa kuu dhamaatay xaqiiqa la og yahay weeye ruuxu wad nin ruuxa muslimkaee gaala ku dhex koray waa ka iimaan liita waana ka xun yahay ninkaa muslimkeen weligiiba gaal arag taasaa keenaysa marka xogow in loo yarkaadiyo muslimiinta dhex yimaadaan kadibna la celiyo laakiin dhex imaanshahoodu waa inaysan muslimiinta dhaawac usoo gey aysan u keensanin amnigooda waa inaysan kontrooli karin nin sir bixin kara xilli inuusan noqonin ninku idan muddo gaaban buu yuu imanayaa waan la celinaya waxaa ka mid ah noocaa soo galaya qolyaha boqorradu ay soo diri jireen dhambaalka wada rasaailka wada fariimaha wada waxaa ka mid a ah qolyaha ganacsiga intay yimaadaan badeeca keena suuqa muslimiinta dhex keena markay caddaystaanba noqonaya waxaa ka mid a ah mid kale anuu dan kale malayay hooyaday oo islaantay ama walaalkay oo islaamay baan soo boqo waana noqonaya dad noocaasoo muddo yar dantooda qunsanaya kadibna noqonhaya waxa loo yaqaana mustamaniin ammaanka noocaasana waxaa bixinaya madaxweynaha muslimiinta waa bixin karaa waxaa bixin karaa fardi min afraad اlmuslimiin qad ajarna man ajarti ya umahani madaxweynuhu laakiin asagu wuxuu bixin karaa amni ballaaran oo ah gobolkaa dadka joogoo ba waa ammaan baan siiyey laakiin afraada muslimiinta ka mid a ah rag iyo dumarba nin iyo laba nin iyo laba ruux iyo bay ammaan siin karaan liannu haddii la yihahdo ruux kasta amnigu doono bixin karaa madaxweynuhu wuxuu yidhi anugu qaybta reer koonfureed dhan baan cafiyey ammaan bay ku jiraan shan sano ma ha wadaad kala wuxu anaguna qolyaha reer galbeed ugu daa wixii gaalo adduunka joogo dhan ba muslimiinta waxay dhahdeen ammaan baan siinay ninba in buu la kacay kadib yaa lagu jihaadaya marka waa yahay jihaadka baa catilmayo baaba-ay lama ogolo marka amniga caamka madaxweynaha muslimiintu waa bixin kara afraadda muslimiinta iyo bulshada inteeda kale dad gooni ah oon badnayn oon gobol dhan iyo dowlad midna aan ahayn ayay siin karaan amniga waana culmasi cadayn ko muddadu waa inay muddo gaaban tahay u badnaan sanad ama wax ku dhow labo waa in amniga muslimiinta iyo sirahooda iyo cawraadkooda iyo ceebahooda iyo meeshay ka nugul yihiin uusan ku ogaan karin muddada ayada ah. saddex waxay culamadu ku darhayaan waa inuu intuu jooga muslimiinta wax dhib u geysanin waa inuusan zina faafinin waa inuusan diinta muslimiinta dhaawac u geysanin akhlaaq xumo iyo ansha xumo waa inuusan beerin waxaad maqlaysaa waddan hebel safaarada waa tii ingiriiska tanna waa tii maraykanka tanna waa tii yahuudda tanna maxay ahayd waa tii norway tanna maxay gaaloo dhan baa dega waddanka kuwaas dimiyiinna ma aha musta'maniinna ma aha dilkooda waa bannaan yahay idan shuruuday muslimiintu u dhigeen iyo culummadu lidimi ilaahayna caddeeyey horta waa horaa la waayo boqol sano ka hor ba u dambaysa tii musta'maniinta iyo mucaahadiin dadkii loo yaqaanay ay wadaadaha qaarkeed maanta ku aan dacoodaana ayadna waxba kama jiraan hal shardi oo musta'min un lahaa wax gaal maanta buuxinaya lama arko kulli waa jawaasiis waa mukhaabaraad muslimiinta dawlado ayagaa maamulaba caalam alcarabi aw alcaalam alislaami ama dowladahaas ku sheega islaamka iyo bulshada joogtaba waxaa laga maamulaa kolba safaarada waddanka ku yaala dowlad madax bannaan caskariyan aw iqtisaadiyan aw siyaasiyan aw fikriyan ma jiraan la haystayaal weeye lagugu sirhayo waa dad la gumaysanaya mustacmaraad iyo maxmiyaad way ada lagugu siri idan markaad kutubmaraajic alislami u laabato laa tuujad alyowm baan leenahay dhimiy walaa yuujad alyowm sidoo kale musta'man walaa mucaahad shuruuddaa buuxiyey waxayn ku badbaadi karaan lagu deyn karaa anaa amaan siiyay boqor hebel baa u feermeeyey iyo muxuu ahay alqaacida waxay leysaa dadka amaanka la siiyay sheekada raqiis wey diinta dib ha loo baaro muslimiintun iskaga leexo gaal yuusa kaa baxsan warku intaas wey abu zakariya alcumraani wuxuu leeyahay waidaa cuqida alamaanu limushrikin xuqina bidalika damuhu wa maaluhu kamaa yuxqan dalika bilislaam wuxuu leeyahay haddii mushrik ammaan loo feermeeyo dhiiggiisa baa kaa xaaraan oo maalkiisa baa kaa xaaraana sida ruuxa muslimka dhiiggiisu uu xaaraan kaaga noqonayo islaamnimada uu kaaga noqonayo kitaabka loo yaqaan albayaan fi lfiqi imam shaafici majalka labiy tobnaad afartan iyo shan buu ku qoray hadalka asaga naw wuxuu leeyahy fi rawda raw alibnu cumd mufti wuxuu leeyahay waida اncaqada اlamaanu saara almu'amanu macsuuma haddii ammaankii uu dhaco oo ammaan la bixiyo kii ammaanka la siiyey ee la nabadgeliya wuxuu noqonayaa dhiiggiisu macsuum buu noqonaya macsuuman can alqatli wasab lamana dili karo lamana qafaalan karo rawdaha mujalladka sagaalaad sagaashan iyo ko sidaa darteed ruuxa ammaanka la siiya mucaahadka ama musaamanka waxaa tirahdaba ilaa uu meeshiis ku laabanayo dantii uu lahaa ay dhammaanayso in la dilaayo ma banaano waana xaaraan bal weliba ninkii dilaayay sharcigu meel adag bu ka istaagay fi saxiix buhari waxaa ku sugan xadii cabdillahi bn camr bn caas man qatala mucaahadan ninkii dila ruux ballan lala galay gaal mushrig wey kaafir ballan lala galay lam yarax ma uryaale ma carfiyo raa'ixata aljanna wa ina riixaha yuujadu min masiirati arbaciina caama jannada carafteeda ma helo saxansaxadeeda udugeeda ma helo ayadoo jannada intaadan soo gaadhinba afartan sane in loo socdo adoo usoo jira yaa saxansaxadeeda carabteeda ku qaadaysa mamnuuc wey fi nasaa-i waxaa ku sugan asagu man qatala qatiilan min ahli dimma oo mucaahadka taasuu ku fasiray wa cinda abi daawud wanasaa man qatala mucaahadan fii hayri kunhihi fii hayri waqtihi wey nin ballan la siiyey oo ballan lala galay oo ammaan la siiyey ruuxii dilaayo mucaahadkaasoon gaadhin meesha loogu talagalay haka baxo ha tago muddada ha u dhammaato fii hayri kunhi ay fii hayri waqti maxilihi wey xilligu banaanaa dilkiisu xaruma calayhi ljanna xarama allahu calayhi aljanna ilahay jannadau ka xarimaa waa hawl culus wey cinda ibni xibbaan waxaa ku sugan man qatala mucaahadan biayri xaqiha biayri xaqiha wey xadiidkun waa xadiis saxiixa si kastaaba noqoteen waxaan leenahay kila nawcayn labada nawc ee mucaahad min ahli dima ah iyo mucaahad musta'manaba shuruudii culimmada u dejisa dib u fiiriya oo kutubta waa la yaqaanaay ha la fiiriya lama soo helay yaan lagugu lugayn taa iyada ah kuwa marka ammaanka iskale ee gaalada ee ammaanka la siinayo waa gaalka asliga ah gaalka asliga ah wey gaal asliga waxaan oga jeednaa waa gaal lam yasbiq lahu islaam hadda kahor aan soo islaami gaal hadda kahor weliga ha noqdo ama majuus ha noqdo ama kaasaa loo yaqaanaa kaafir asli ah kaa weykaan inagu aan la geli aan la geli karro ammaanka ammaanka la siinayo amaa kaafirka murtadka ah islaam buu ahaa kadib buu gaaloobay wuxuu marka waxaan muslim baan ahaan jiray waan gaaloobay laakiin waxaan qaatay kristan baan qaatay yahuudiyaan qaatay buudiyan baan noqday may haddaan doono wataniga horaa baan ku laabtay laakiin waxaan rabaa waddankan ku noolaaday abadan murtadku waa in la dulo fi lxilli walxaram amaan lama siin karo almurtad wuu ka xun yahay waana ka daran yahay min alkaafir alasli yaan ka hoos bixi murtad ma banaana asagu in la siiyo ammaan lamana cafini laa jizyan laga aqbalayn wax jizyo laga aqbali iyo ammaan iyo cahdi midna ma jiran xakowdigiisa in la gooyo wey allaahumma inuu toobad keeno dib u islaama mooye oo weliba islaamkiisa lagu kalsoonaado man badala diinahu faqtuluuh faqbaluu minhu jizyatan wa amaana wacahdan mays faqtuluuh weeye ninkaa ha maqnaado alimaam maawardi baa horta arrintaas sharxay wuxuu leeyahay walaa yajuusu ma banaano liahli ridda buu ka hadlahayaay an yuqaruu cala ridda gaalnimada in lagu sugo la yada ha la daayo ha iska joogeen jizya bixiya ma banaano an yuqaruu cala riddati bijizyatin walaa bicahdin buuri in jizya laga qaado iyo ammaan midnaba ma banaana ahlu ridda waa in la laayo murtadiin sida abubakar waa in looga shaqeeyo sucaamaridda oga shaqeey wain jaaza an yuqara ahlu lxarbi calaa diinihim bijizyatin wacahdin bur gaalada asalka ah en weligood islaamin inaad jizye ka qaado oy saa ku joogaan axkaamu shariicana ku duraarsatana waa leeyihi in ammaan muddo gaaban aad siisana waa leeyihi laakiin nin gaaloobay oo muslim ahaan jiray waa noolan hayaa ka yeeli maysid ta asagu waa inuu tago weeye alxaawi alkabiir mujalladka labaad kun siddeetan iyo ko warkaani soo koobna waxaan leenahay labadaa caasim baa dhiigga ilaaliya caasim alislaam wa caasim alima eh, alamaan ammaankiina labaad u qaybseen ammaan mu'abad oo daa'ima mustamir ilaa ay dowladda islaama jirto iyo ammaan mu'aqad oo muddo gaaban a labadaa qaybood buu u qaybsamaa labadu waxaan kuu sheegay maanta inaan la helay madiintaa nasakna maya inagaa nasakna ku ciyaarray madaxa kaga istaagnay isdhiibnay ayib intaa keliya ugu filan xukuumaadka maanta joogaaya in lagu takfiriyo la soco intaa keliya inay xukma ahli dima meesha ka saaran baabi'iyeen baa ugu filan riddatan wa khuruujan min almilla intaan la gaarin ba alxukm bigayri ma anzal iyo muwaalaad iyo hawlaha intaan la gaarin ba yakfiihi yakfiihim dalik wax la dhodhooba meesha laguma hayo si kastaaba noqotay masalat اlislaam wاliimaan wاlmuslim wاlmu'min waa masalo ballaaran waxaan soo koobi karnaa maal waynu khulaasanayna tafaasiisha badan ee kutubu ahli cilmi ku qoranna ma geli karo masaladan masalat alislaam wاliimaan wa masalat اlkufri wاlnifaaq waa masalada loo yaqaano masalat اlasma wاlaxkaam waa aham acdam masalati fi diin اlislaami wey cala aliطlaaq masalada ugu weyn diinta nebi maxamed ugu weyn wey masalada ayada waa masalatu alislaami waliimaan iyo masalatu alkufri walnifaaq culamadu waxay u yaqaanaan asal loo yaqaano way marka la soo urlaya masalatu alasmaai walaxkaam yani ruuxan maxaan odhanayna ruuxan magaceebuu qaadaan hadduu adduunka joogo magaceed siin magacaynu siinayna waa inaan dha waa muslim waa mu'min war la garta wey inaynu nidhaahdo ma ahee waa kaafir munaafiq murtad waa asmaa baa loo baahan yahay xugun baa raacaya alasmaa saasaa loo yidhi oo dadku magacyahay qaadan lahaayeen wey adiga cali cali iyo cabdi iyo jaamic cabdullah baa waa waa sumad aad leedahay sumaddaa waa sumad hooyadaa iyo aabbahay kugu dhigteen wey laakiin tii rabbi baad rabaa sumaddii ilaahay baad rabaa ee ku qaban lahayd soo saa maaha nin kasta xoolihiisi waa suntadaay sumad ilaahay uu leeyahay baa jiro magacyo uu rabbi leeyahay magacyadaasoo ka turjumaya xaqiiqo iyo tilmaan adugu kugu jirta cudur kugu jira ama caafimaad kugu jira magac matalaa jira haddaad iimaan iyo islaamnimo iyo wanaag iyo diin qalbigaada iyo dhaqankaadib uu ka buuxo sumadaada muslim wey mu'min wey iyo magacaad qadanayso haddii kufri iyo gaalnimo iyo nifaaq iyo xumaan iyo shirki iyo malax ku buuxisayna sumadda kugu talla waa maxay kaafir munaafiq warkaasaad leedahay murtad masalat lasmaa saasaa loo yidhi waa magac baa yaalla walaxkaam maxaa loo yidhi xukun buu leeyahy ruuxa muslimkaa xukun buu leey xukunkiisu waa maxay in la nabadgeliyo dhiiggiisu xaaraankaa yahay maalkiisu kuu fasaxnayn nasabkiisu iyo sharaftiisa ay kaa nabad gasho walaalkaa wey hiil iyo hoollu hoobu kugu leeyahay dayn buu kugu leeyahay xurmo garab buu kugu leeyahay xuquuq buu kugu lehay adna aad ku leedahay walaalkaa wey xukunkiisu waa maxay waa in la nabad galo kaa waa kii adduunka aakharana inuu janno galo ku waaro wey waa xukum kale kan kale muxuu leeyahay adduunka in la xukumo weeyo muxuukunkiisu waa maxay in surkiisa lala tago wey surkiisa in la iyo garbihiisa la kala qaado dayib wuxuu ku badbaadi karaa laakiin jizye inuu bixiyo ama ammaan la siiya muaqad oo muddo gaaban kawa xukunkiisa adduunku waa lagu jahaadi waa lagu halgami rabbi baa loogu dhowaan dhiiggiisa in la daadiyo meesha muslimka dhiiggiisa inaad daadiso aad ku naargalaysay oo naar ku mudanaysay kan jannaad ku mudan sumadda ilahi baa iskale saa ku dhigtay khalqigiisa walaa mucaqiba lixukmi oo sariicu lxisaab kan jannaad ku geli oo waad ku janna tegi oo waad ku baraadhi oo waad ku bayaxoobi kaa waa adduunka xukumkiisi aakharana jahanamu ku waari wاladiina kafaruu ilى jahannama yuxsharuun qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilى jahannam wabi'sa اlmihaad ilى jahannama wabi'sa اlmihaad warku waa dhan yahay fariiqun fi اljanati wa fariiqun fi saciir idan mas'aladu waa ahamu mas'alatin fi diin اlislaami wey masalaة اlasma wاlaxkaam hawl marka fudud ma aha sharaxooda wuxuu kaa qaadan muddo kitaabada u akrido oo bila saaraatay u baahan tahay ayib masalama iyadoo saa u weyn nabi maxamed wuxuu ku koobay fii ah-, xadiidi jibriil arbaciinka xadiidka labaad ma saddexaad buu ahaa xadiidka labaad waad garanaysa xadiidu jibriil xadiidu cumar annagu nabi maxamed la joogna noo yimid nin aad moodo reemiyi oo sababa ka muuqato inuu safar yahay aada moodo dhar cacad qabo oo quruxsan nabigu la fadhiis su-aalu bilaabay saddex su-aal buu nabigu weydiiyey oo culculus iyo mid afraad oo gadaal ka raacda nabi maxamedow iimaan maxaa la yihahdaa nabigu waa sheegay islaam maxaa la yihahdaa nabigu waa sheegay ixsaan maxaa la yihahdaa nabigu waa sharxay saacadda qiyaama goormay dhacaysa oo hawl culus nabi wuxuu hi hawshaas kuguma dhaame laakiin waxaan kuu sheegay calaamadaheeda calaamadaay leedahay lagu garto astaamay leedahay astaamau nabiga ka sii daayay xadiidkaa wuxuu sharxay yaa muslim ah yaasa mumin ah yaa muxsin ah yaasan ahayn acdamu xadiiin fi shariica alislaamiya wey cala ilaaq diinta nabi maxamedna xadiikiisa ku dul wareegaysaa hal xugum ka bixi ma jiraan waa asalkii diinta xadiidkaas wuu ku fadhiyaa waxay culuma sharxi ama kitaaba laga qoray ama e, bukhaari la sii daayey ama tafsiiro la aqriyo saddexdaa qodob buu ku wareegay un diintu waa un sharaxeeda iyo faahfaahinteeda marka masaa'il aan ka gaari karo ma aha sidaa darteed maxaa culamadu u weyneeyeen arrintan oo loo yidhi masalat alasma alaxkaam waa ahamu masala fi lcaqida loo yidhi waxaa loo yidhi adiga tilmaantan aada leedahay ee ama hebel ah ama ree hebela ama qoyska ah ammaanna ku tusi mayso cinda allahi wa cinda ashariica alislaamiya cayna ku tusi mayso inaad tahay ree hebel ood magacaa leedahay ood landheera ka dhalatay ama kan inungumeed yahay ama laga badan yahay oo laagaab yahay ilahay agtiisa waxba kama ah xukun sharciga kuma dhisno inaad tahay shaafici ama xambali ama xanafi ama aad tahay aad tahay maxaan ku dhahay maaliki ama aad tahay itixaad ama aad tahay suufi ama aad tahay ashcari ama aad tahay muctasili ama aad tahay xisbi ama aad qaacido tahay ilahay agtiisa waxba kama ah miisaanku waxaa weeye hebel ma muslim ba mise waa gaal sheekada raqiisko dhan joojiye kuma xidhno magac ilaahay ammaan ku xidhay oo haddii lagaa helo lagugu ammaani haddii lagaa helana lagugu caayi waa masalat alkufri walnifaaq walislaam waliimaan masaladu marka saasay u weynta ma aha marka hawl in la dul karo ma ah inaad tiraado aliimaanu qowlan wa camalood nagnaglaysaa iska orado hawsha ma aha hawsha waa ka culusta adduunkan dhan baa ku dhisan qaabkay wax loo maamuli masaladan ka kacahaya dadka yaad goyn yaasa xidhiidhin yaad la saaxiibi yaad la colloobi masaladay ku xidhantah masalat aliimaan walkufr masalat alislaam walnifaaq bay ku xidhantah marka masalo culus weeye saasa waxaa loo yidhi masalat alasmaa walaxkaam saasaa loo yidhi arrintaa caddaynaya ya wuxuu leey ibnu taymiya walaysa fi lqowli ismun culliqa bihi alsacaadatu walshaqaa walmadxu waldam walthawaabu walciqaab acdama min ismi aliimaani walkufri walihada sumiya hada alaslu masaail asmaai walaxkaam majaladka saddexiy tobnaad majmuc lfataawa konton iyo sideed idan adduunkii waxaad kala qaadanaysaan mu'min iyo كافر muslim iyo munaafiq baad kala qaadanaysaan aakharana fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir adduunka waxaad kala qaadaysaan kan waa walaalkaahi hala garabsado gacal hal kana waa gaal ha lagu jihaado masaladu marka masalo fudud ma ah waa in haddaynu amile yar ka bixino masala alasma walaxkaam ama masala aliimaan walislaam walkufri walnifaq waxa ku xidhan axkaamu nikax imowba marka u horrayso xoogow intaad hesha aad tira aad aada guursatid yaad guursan waa inaad gabadho quruxsan baad shukaansato xalligu waa gaal maxaad samay marka iskugu keen baxday hawshu isku dubaridee ee xalligu waaba kaafiraba ka noqo wey allahuma inay ahlu kitaab iyo qolyihii lasoo reeba noqoto mooye inay ahlu kitaab cafifo muxsanaa noqoto mooye gabadha muslimad ahayd looma ogolo gaal inay guursato waa mamnuuc ilahay baa diiday haddii la tago masaa'il alwilaaya yaa mas-uul noqon oo dadka maamuli oo xilka qaadi haddii la yihahdo falaa wilaayata likaafirin calaa muslim ma bannaano in gaal gabadha muslimada u guuriyo wilaaya kuma laha inuu madaxweyne inoo noqdo gaal lama ogolo inuu qaadi inoo noqdo lama ogolo inuu maxkamad inoo fadhiisto lama ogolo inuu amnigana ilaalin lama ogolo inuu mas-uul xili haba yaraadee muslimiinta dheef u keeni karaa ama dhib u keeni kara gaal u qabto lama ogolo oo hadhowna keenaysa inuu muslimiinta asagu maamulo sankana taago mamnuuc laakiin muslimka waxaan leenahay kor istaago madax naga istaad fadhiistana dhe na istaaji na ruculaysi adaa ku taalla gaalka lakin waxaa leeyahay saas nama taaban kartid gacanaan taagna ma leexin kartid waa laba kala baabu walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila axkaamu lqada sidoo kale makhaatigii gaalka la qaban mahayo marag inoo geli maayo oo xadiis inoo werin maayo oo diin noo sheegi maayo carruurteenna gaala wax ilaa mastuniya lidaruura haddii ruux muslim oo safar ahaa gaalaan la socday uu geeriyoodo dardaaran uu qoray yaa haddii ka warramay geeridiisa oo dardaaranka soo gudbin kuwaasuu ku qasban yahay in waxay sheegeen la iska ictimaado marna waxaa jirta ay doorro wacanayso laakiin asal ahaan nooma galaan haddii beec la yidhahdo gaal lama ogola kitaab qur quraan in laga iibiyo haddii la helo addoommo muslimiina in gaal laga iibiyo lama ogolo idan waxaa weeyaan meel aysan masaladu faraha la gelaynin waa yarta allahuma inuu ku xoroobayaa mooye dhaxalkiibaa ku yimi aabbaha gaal hadduu dhinto dhexli mayse adugu haddaad dhimato ku dhexli maayo xaaskaadu hadday gaal ahayd yahuudiyada dhexli maysid aydna ku dhexli mayso la kala go sheekh dadka bini aadamka waxa ugu daran ee isku xidha waaba dhaxalkaaba aabbaha haska ha ku caydhiyo ha ku fifiijiyo waa ciel suuq kaba caba waa qorofa kugu hayo maalinku geeriyooda waad soo istaagi waxaad leedahay xoolihii aabbaha la soo wareejiy ninka kuu diidana malgii baa galay soo ma tii u darayd baa sharcigu wuxuu leeyahay laa yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslim xadidka usama bn zayd oo garanaysa janaaistii baa ku yimid haddii aad geeriyooto dhimato muslim in la qaado oo la geeyo xabaalo gaala ma banaano xaaraamo muslim dhintay hadduu noolaabaaba loo diiday asagoo dhintay xagee lagu gey mamnuuc finland baa waxaan ku arkay muslimiin ee gaalo isku dhex aasahay halkan boob baa ku aasan halkanna sheekh baa ku aasan halkan waxaa ku aasan baadari halkanna wadaad baa ku aasan ruuxa muslim marka qabriga la geynhayo waxaa lagu soo dhaweyn macatab saliib dheer boobkii kaniisadda joogay baa soo dhaweyn oo kaasa waa musiibo dhacday wey aduu buuq baa cabaar la kaxshay hadda waxay lahayn waxaan samaysanaynaa maqbaro gooni aan raadinayn laakiin halkan baa lagu xabaala hadd kole intaan oga meelo badan ba ka jirta lama ogolo ruux muslima in meydkiisa la geeyo xabaalo gaalo sidoo kale waxaa mamnuuca in gaal lagu dhex xabaalo muslimiinta la kala teg la dhaqi maayo oo la annagu kafni mayno oo ku tukan mayno oo alla u naxariiso odhan mayno oo alla u dambi dhaaf bal nabi wuxuu ku uhi saxaabigii kulamaa mararta biqabri mushrikin fabashiru binaar nabi maxamed wuxuu isaaray hawl culus saxaabiga waagi dambe calacali jiray nabigaan maalin imid diin buu ii sharxay waxbuu ii fahansiiyey markaan sii dhaqaaqay yaa wuxuu yidhi waxaa kaloo ku dheer intaas mar allaale markastood murta qabri gaal ama gaal meel ku xabaaran waxaa tidhahdaa abshir binnaar naar ku bishaarayso marka wuxuu yihi saxaabiga intuu nabigu dhintay ilaa yomna hada hawsh baan wadaabu markaan maro qubuur waan la dul istaagaabu maxay ahaayeen muslimiin ilaa u dambi dhaaf alla u naxariiso kuwan maxay kuwan gaalo wey abshiru binnaar nabi maxamed wuxuu isaaray hawl culus boobkii faatikaanka ee dhintay ee muslimiin baabi'iyey ee muslimiin kala gaabiyey ee diinta ka saaray waa dhaweyd buu baktiyey wadaad weyn baa u duceey oo yidhi allah ugu naxariisto bima qadama lilbashariya wash qaddam wuxuu ummadda u u qabtay allah ka abaalmariyo oo allah u naxariisto muxuu noo qabtay waxaan gaalnimo ka ahayn kufri iyo gaalnimo iyo ridda iyo tansiir buu ummadda dhe ku dhexay ayib boqoradii reer sacuud on weligood tegin faatikaanka maalawd baa tegay way socotaa hawshu ayib si kastaba ahaatee waa waa lagu kala tegahaya alla alla ilaah u ugu yaro laguma ogola gaal inaad tiraado idan haddii la yimaado xagga cismada oo dhiiggi ma xaaraan ba mise waa banaaya dhiigga muslimka waa xaaraan ka gaalkana waa banaaya asal ahaan caruurtoodii iyo haweenka laga soo reebay iyo ninka ammaan la siiye mooyee axkaamu alxuduud waljinaayaat haddii la yimaado adiga haddaad muslim maanta dijo waa lagu qisaas haweeney haddaad disho waa lagu dili iska badaa wax kale ilma xalay buuq soydoo dhashay oo indhahaas ku haysta adaad nafta ka goyso waa lagaa goy ree hebel doqonay leeyihin sawaco caliyada daadinaya haddaad disho adoo nin adoo caalima suurka lagula tegay aday ku taallaa caqligaadu asagoo cucudo curyan lagu wada baaskiil ama yo lagu wado haddaad disho waa lagu dil leanna masalat almanaafic iyo caqliga iyo culumta iyo raganimadu wax wax lagu qiimeeya maaha marka la maraya dhiigga sheekha reebel u caalinsanaa hadduu reebelkii u duqonsanaa uu madaxa taabato asna madaxa loo taaban sosaa maa ayadoo sidaa tahay laakiin gaal haddaad dishae lagu dili maayo lagu qisaasi maayo laa yuqtalu muslimun bikaafir ilaahay baa addoommahan abuurtay asagaana kala qaaday nacnacdu kaa socon mayso addoommahan rabbi baa abuuray asagaana kala duway kii rabbi u hoggaansamay wiil wanaagsanoo baari a ah weeye kii rabbi ku caasiyey qaroof caaq a ah weeye madaxa la taabanhaya walilaahi almathalu laclaa waalidku ilmuhu dhalaan u sinaynba adiga bini aadamka ee basharka ah macallinka ardiisa uma sinno ardayga cashirka meel saare ee ka soo ee dabta badan ee nadiifada badan ee aan gooyn ee macalinka u yar khidmeeya kabaha u qaado xoogo biyaha u keena madaxa laga taabanhaya midka la kari waaga ee kareedka ah ee makaroofiga ul baa taqaana xataa mararka qaarkood asagoon dembi gelin baa la raacinhaya usha maysan ahayn kolle saas iska ta ilata <laughs> walilaahi almathalu ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax lagu misaalaa ma ahee addoomihiisu ka asaga caabude aad dheecana xurmuu mudan yahay ka caasiyana ciqaabbuu mudan yahay inuu asagu cafiya mooye labadaa baab wey waxaa ku yimid haddii la yimaado axkaamu lwalaa walbaraa yaa hiilla kugu leh iyo hoo yaa sogoyn kugu leh yaa sokeeye ah yaa shisheeye ah muslimku waa sokeeye gaalkuna shisheeye wey waman yatawallahum minkum fa inahu minhu idan masaa'ilkaaso dhan baa ku xidhan masalada ma masale fudud ma aha fartad qaadaba masalaة اliimaan wاlislaam wa masalaة اlkufri wالnifaaq miisaan yaalo wey miisaan ummadda lagu kala qaadahayo wey odayga soomaaliyada dhegeystay khudbaddii melig melig ninkii soomaaliya baa soomaaliya baabi'iye wey yee ka horreeyey xayla salaas inuu ka horreeyey inuu mise nin muslima ka horreeyey nin muslimaa ka horreeyey oo asagu muddo gaaban hayo la dilo la iktiyaalay gaaladu dileen oo etoobiya madaxweyne looga dhigay dhowr bilood sanad waxaynkaas sagaal bilood buu madaxweyne ka ah asagaa ka dambeeyey haddaan taarikhka khaldin intuu soo kacay buu goday korkeeda yimid soomaalibu u khudbeeyey oday reemiyi ah oo gaalaba iska nacbaa weligiiba baa khudbadii wax ka dhegaystay waa loo fasiray saasuu boqorku yidhi boqorku saasuu yidhi boqorku saasuu yidhi boqorkee boqor markuu dhegaystay yuu arkay waxaa la sheegay inay gaalnimo tahay wuxuu maqli jirayna aysan ahayn intuu dhabaandhoodo iska dhaqaaqay w allah la kala miiran yahy meel khayr raacin bur allahi la kala miiran yahy meel khayr raacin bur waa la kala baxay bur muslimiin dhanka halkaasay mareen bur gaalkana balaayu sheegahay caruur keensada ladiinkeeda kaniisadaha koodhiga dhiiba hawlo badan buu akhriyey loo sacabeeyey somaali badan u sacabaysay odayga laakiin waa qaadan waay wuxuu hi allah waa la kala baxay anugu meel ma raacin bur kuma jiro idan waxaa weye waa in kala bax kitaabkaa qaba dhihi jirteen soomaaliya kala bax iimaani iyo islaamba ku jiraa iyo kufri iyo nifaaq labadaasaa lagu kala dhaqaaqi qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahim waladiina aamanuu macah id qaaluu liqowmihim waa tolkooda ugu hoda waa qaraab iyo xigtiyo xigaalowy xagga nasabka makaly id qaaluu liqowmi inaa bura'aau minkum waa idinka takoorannahay beri baan kaa ahay isma taabana wey timaheennu isdhac ooma xirmaan wey markay doonayaan sama inay kala dhaqaaqaan muusa bidiin ciisa bidiin ba kuleeyihi muusa bidiin ciisa bidiin waa sax xagga haddii loo jeedo axkaamta qaarkood lakin isku diin bay ahaayeen ayib waxaa daba yaallay qaal inaa buraau minkum wa mima tacbuduun min duuni illahi kafarnaa bikum wbadaa baynana wa baynakum alcadaawatu wاlbagdaau abada xata tu'minuu biاllahi waxda war kuwa inuu cad yahay sheekh masaalix ay kaa noqoto xogo biyo cabaal baan meeshan ku haystaa iyo nafti baa iga raacday iyo baasaboor baan ka soo qaadanaya howlo badan baa jira war baasho halkaas inay marta wey <clears throat> amaa ruuxa mu'minka ah cadow kuuma aha baqdaana lama ogolo xataa tu'minuu billaahi waxdaan hawshu ma ahee inamaa waliyukum allahu wa rasuulu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaa wa yu'tuuna azakaata wahum raakicuun gacalkiinuba kaasaa layidhi ina haaulaai laysuu biwliyaai inamaa wliyaai lmuttaquun idan warkuu gacalkaygu iyo xigtadaydu waa dadka arabi caabuda ka cabsada cunsuriyada sharcigu ma laha daaifa iyo iqliimiya iyo daaifiya iyo madhabiya waxaa wax kama jiraan miisaanka culus bay hawshu leedahay dhulkii laftirkiisii baa masalaة اliimaan wاlislaam iyo masalaة اlkufri wالnifaq arlaaig iyo dhalki rabbi abuuray een iga kacanku odhanayba xukun buu qadanaya dhulba waxaa la odhan waa daaru kufrin wa nifaaq waa bilaad bilaadu kufrin wa nifaaq baa la odhan midna waxaa lii waa bilaadu islaamin wa iimaan gaala hadday maamushay gaala haysato sida kenya oo kale daaru kufrin wey daaru kufrin wa ilxaad wey hadduu islaam haystana maxaan leenahay daaru islaami wey macnahaas daaru islaam ah bixaqiiqatihi اlkuliya meel maanta lagu ilaaqi kara aanu garan maayo shaksiyan macnahaasoo dhammaystiran oo culammadu say u yaqaaneen ah oo buuxa oon haafaaf laga dhigin meel maanta qaadan kartaay garan maayo kulligood dhcabiyo kulligood idan daartii baa xukumkaa kala qaadan haddaynu muslimiin nahay waxaa laga yaabaa in meeshan ay fisqi ku badan yahay mina waa fisqi mal macnaa tan waa daaru fisqin tanna waa daaru islaamin saxiix meel baa bidcaba ku yar bidcaba aysan ka jirin meelle bidca ka jirta waxaan dhahayna tan waa daaru bidcatin tanna waa daaru sunna yacni dhulkiibaa xataa xadiidu jibriil uu ka shaqaynaya dhulkii marka meel aysan taaban karin ma jiraan taa waxaynu u leenahay saan khalad loogu qaadin xukmu diyar waan gaari doonaaye culammadu waxay caddeeyeen gobol kasta oon shareecada lagu dhaqin jumlatan wa tafsiilan aan lagu xukumin inuu yahay daara kufrin culammaduna waxay caddeeyeen maanta adduunka inaysan ka jirin dowlad shareecada rabbigay dabaqdaaye jumlatan wa tafsiilan ma jirto idan kulligood waa diyaaru kufrin haddii la mara madhabkaawo haddii kii siyaasiga la qaataba tanzania baa daaru islaamin oo kenya daaru islaamin oo baniin baa daaru islaamin ah oo etoobiya ah, ah, daaru islaamin ah kii siyaasiga ah meel kastoo muslimiinta ku badan waa daaru islam horta ka xariiq dowlad kastoo muslimiinta heshiis la gasho oo jaamacatu carabba booqato xoogu lacaag ka qaata daaru islaam taa hadduu caabi u jeedo waa badan tahay kulligu daaru islaam wey laakiin markii daaru islaam xaqiiqiya laga hadlaaya adduunka maanta kuma hayn ayib waxaa ku imanaya xataa caruurtii yararka ahy ilma yar waxaa dhashay aabbihii hadu nool yahay waalidkii waalidkiiba ku xugmi horta laakiin ilmo banaanka lagu soo taro xukumkaa u qaada meesha lagu soo turiye magaalada laga dhexlaaday da waddan islaamta maxaan leenahay ilmuhu muslim wey haddii laakiin laga dhexlo new york iyo washington laga dhexlo maxaan leenahay daaru kufrin buu jooga xukumka ilmo gaal wey gaalaa iska leh masalada meelo badan bay taabanaysa axkaamu lhijra meesha in laga guuro laga tago in la jooga masalat liimaan walkufri bay ku xidhan tahay daarta gaalada xukuntaheeda diintaada xor oogu ahayn waa inaad ka jiroto waajib ah hadaad kari karto ta islaamka inaad joogto weyo ka qayb qaato yani meel aysan masaladu gelaynin axkaamu ljihaad xukumka dhanay jihaadka ayuu ku ku xidhan yahay wuxuu salka la geliyay masalat liimaan walislaam masalat lkufr wاnifaq yaa lala jahaadi gaal iyo munaafiq ya yaa jahaadi muslim iyo mumin baa jihaadi yani masaladu marka waa ballaahan tahay saasay culamadu masaa'il fara badan baa jira waxaa laga hadlay gaalada weelashooda ma la isticmaali karaa dharkooda ma la xidhan karaa ma kuu shaqayn karaan aba ma u shaqayn kartaa yani masaladu masale ballaahan wey iyo diintoo dhan baa dhammaysanaysa idan masalatu alasma waalaxkaam waxaan soo koobi karrayma waan ururayna waxaan leenahay islaamku waa laba qaybood islaam xaqiiqi ah iyo islaam xukmi ah islaamka xukmigaa dhib yar ku ka horayn islaamka xukmigaa waxaa weeye ruuxu marba hadduu shahaataynka ku dhawaaqo shahaataynka ku dhawaaqi kadibna muslimiin waxay qaban jireen buu qabto waa tukadaa waa soomaa waa salaadaa waa zakeeyaa acmaashii ay muslimiintu la iman jire iyo waajibaadkii iyo xuquuqdii buu diyaar u yahay wuuna samaynaya shahaataynkana waa ku dhawaaqi waxaan leenahay hebel waa muslim shahaataynka uu ku dhawaaqay keliyayna ku xukumay inuu muslim yahay xalay waynu soo marra hawsha waxba kaga noqon mayno ayib kadibna waxaan leenahay salaad baa ku sugaysa la imow waxaa ku sugaya zaka la imow saa hawshaada ku socoto waxaan leehay waa muslim hadduu doono xagga uurka iyo gudaha gaal gaal dhalaha ka noqdo inii lam umar an unaqiba can quluubi الnaas inii lam umar an ashuqa butuuna الnaas dadka beerkood layma dirsanin banaanka ka xukumayna idan munaafiqa salaada tukanhay ee sakada buuxinhay ee shahaadanaya munaafiq weeye qalbigun waa ka gaal laakiin maadaama naga cabsaday buu korkii naga sirhaya waxan lena muslim baa waa laga guursad oo waa loo guurin oo ku dhaxli oo waa dhaxli muslim buu qaadan axkaamu dunya adduunka inta la joogo wuxuu qaadanayaa axkaamu lmuslimiin jumlatan wa tafsiilan laakiin aakhare waa maxay ina almunaafiqiina fi daraki اlasfali min annaar walan tajida lahum nasiira labadaa baab wey kaas waa loo alislaam alxukmi alislaam alxaqiiqi ma xukumkuu qaadanaya waa xukmu lmuslimiin xukmu lmuslimiin buu qaadan xukmu ahli qibluu qaadan xukmu ahli islaam buu qaadanaya oo muxuu u qaadan intaasa annaga nooga muuqato wey culama allah waxaa nooga muuqato inuu aadaamo inuu tukado inuu zakeeyo inuu soomo inuu dhaqan muslimiin leeya noo muuqato taasaan xukumaynaa oo maad qalbigiisa ogaataan oo combyuter la saaro hawsha anagu ma aadna ogno wey qul laa yaclamu alhayba qul laa ila allah ilaahay baa awooda hawshaa inuu ogaado ana holnoo taalla maaha bal ilaahay subxaana min sunanihi waxaa ka mid a ah. ilaahay min sunanihi waxaa ka mid a ah addoommaha kuma xisaabo qalbigooda wax ku jira qalbigooda waxa ku jira kuma xisaabo laakiin yabtaliyahum xataa yadhar maa fii quluubihim waa la imtixaamaa mashiin baa la saaraa kadibna caacabu dhii wixbaa ka soo bixi warku waa cad yahay wy idan intii barashar lagu saaraa warkaadu caddaan bannaanku iman jihaadkaaba la jideeyey walimaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin waa lsmiihaahi in yarba ku filan kusoo bixi ninka isqarinhaya xoogow lamaraa ku filan cabaad waa horaan sheegay inan waxba soconayn o nagu dambaajiyeen bas ba daaru in yar baa ku filan ilaahay sunantiisaba ka mid ah ruuxa bini aadamka damiirkiisa waxa ku jira ilaahay kumaba takliifeeyo laakin waa la imtixaanaa kadibna bannaanku iskeenaaba qaaliban su-aalaha waa xidhan yihiin baan so sheekh cabdinuur soo yidhi bilowga hadalka wuxuu su-aalaha habeenka u dambey hala sug waa kaa xidhan yahay hadalka idan kaas maxaa idhi islaamka noocaas een qalbiga jirin iyo gudaha jirin ee korkan kora ah maxaa loo yaqaanaa alislaam alxukmi alislaam alxaqiiqi waa maxay waa in qalbigaadu iyo qaalabkaadu muuqaalkaada iyo gudahaadu iswaafaqaan qalbigaada iimaan baa ku jira wanaag nabi maxamed inuu nabi ilaah yahay soo diray xaqna yahay diintiisu xaq tahay ilaahay keligii yahay cibaadana keligii mutaya cabsiba baa qalbigaada ku jira oo rumayn cad ah hogaansan alla ka cabsi danqasho tawakul hogaansi baa qalbigaada ku jira oo danqanaysa xagga acmaasha iyo afka iyo xubnaha adinkaa acmaashi waajibkeed baad la imanaysa qalbiga muslim baad ka tahay iyo mumin cad dhaqankaadana waa dhaqan muslimiin waxaa iswaafaqsan waxa noo muuqda kaa muuqda iyo waxa qarsoonba maxaa loo yaqaanaa muslim xaqiiq waa muslim dhaba ah wey kuwii la rabe wey waa kuwa rabbi leeyahay almuslimu nabigu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadih wاtaquu اllaha watuubuu ilى اllahi jamiica ayuha اlmu'minuun lacalakum tuflixuun dadkaas wey suuratu anfaal baa lagaga sheekay meelo badan baa lagu sheegay idan ruuxa qalbigii iimaanka qalbigiisa fadhiya iyo muuqaalkan kore iyo acmaasha xubnihiisa iyo adinkiisa iyo habdhaqankiisu islaamka waafaqsan yahay naaqid wixii uu sheeganaya baabi'iyey gaalnimana aan la imanin waxaan leenahay almuslim alxaqiiqi almu'min alxaqiiqi baan taagannahay kii asagu afka horena tusaa iyo dhaqanka hore hoostana gaalnimo qarsan hayana dhuxul u duugan tahayna inagu annagana dambaska nagu siran waxaan leenahay eh, alislaam alxukmi xukm ahaan buu muslim ka yahay muslimiintu ku xisaaban yahay dadku ku xisaaban yahay laakiin muslimiinta dhabta dahabka soo ma jira qeyb fojeri iyo qeyb dhaba waa muslim fojeri ah kaas dolarku wuxuu leeyahy baa tirahdeen feeb iyo mid dhaba idan waa fojeri laakiin adduunku intuu joogo inagu waxaan leynaa waa muslim waa gaal odhan mayno waa ka guursana xukmu lmuslimiin buu qaadanhayaa xarfan bixarfin aakhare laakiin ilahay baa yaqaana kala leexinaya aduu leexo waa lag ogyahay hawsha rab baa kala saari labadaas baan islaamka u qaybinaynaa wadaaduhu muran badan bay geliyaanoo islaamka iyo iimaanku ma isku midbaa mise waa kala duwan yihiin muran badan baa ku jira culamo waxay dhaheen alislaam waliimaan waa ismaani limusaman waaxid wa nafsa shay islaam iyo iimaan waa isku mid wadaado badan baa ku tegay bukhaari baa ku tegey waxaa ku tegay maxamed nasr almarwasi wuxuu ka soo gooriyey jamaaca ama aktar ahli cilmi ka soo gooriyey ibnu cabdilbar baa ku tegey ibnu mandah baa ku tegey ibnu xibbaan waxaa ku taga muzani saaxib shaafici abu cawaana saaxib asaxiix intaasu imaam baa eh, yaa maray abu cawaana ma fila ujeeda ninki loo yaqaan ismaaciil qaadi baa maray adugu si kastaba noqoto wadaada waxay leeyihiin islaam iimaan waa isku mid marba haddii qalbigaadu iyo muuqaalkaadu iswaafaqaan gaalnimo iyo wax iimaankaada baabashaan aad la imanin mu'min baad tahay muslim baad tahay iimaan baad leeda islaam baad leeda nafsa shay wadaadana waxay dhaheen ma ahee alslaamu alkalima waliimaanu alcamal waxaan islaamku waa shahaateynka waxaad ku dhawaaqaysa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an axmada rasul lah baa islaam ah kadib hadalkaa wixii ka dambeeyana waa waa iimaan salaaddaa tukanaysay soomkii zakadii xajkii waajibaadka kale la imanaysay iyo dunuubta aad ka fogaanaysayna waa iimaan shahaateynkaad ku dhawaaqdayna riwaaya can axmed jamaca min ahli cilmi laga soo gooriya laakiin sida raajaxa waxaa weeye alslaamu waliman waa laba kala duwan wey waa laba kala duwan islaamku waa acmaasha daahirka ah acmaashan muuqato wey nabigu markii la weydiye muxuu hi an tashhada an laa ilaha illa allah wa ana moxamadan rasuul allah wa tuqiima asalaa wa tu'ti azakaa wa tasawma ramadaan wa taxuja albeyta in istatacta ilayh sabiila riwaaya waxay ku dartay wtakhtasila min aljanaaba watactamir wa an tutima alwuduu'a cinda ibni xibaan waayri inaad weysada dhammaystirto ood cumraysato ood janaabada ka qabaysato acmaal wey acmaashan daahirkeed la imanaysa afcaashan aad la imanaysa ama carabkaada ka soo baxay ee adkaari iyo tawxiid baa leh iyo acmaashan aad samayn baa islaam ah iimaankuna baa waxa iyaga kugu kicinhay inaad tukato maxaa keeni waxaa keenaya qalbigaada iimaan ku jiraa rabbi inuu kugu leeyahay ilahay kugu farad yeelay cid laga cabsanaynin aakhare aad wanaagaa heli haddaad sidan ku socoto waxbaa ku kicinaya matoorka ku dhaqaajinaya iimaana baabuurku waa boori iyo birad waaweyn iyo wax dhaqaajiyo soo maa idan matoorka ku riixahay yaa iimaanay dheer oo qalbiga ku rakiban markii lagu riixo wixii kaa soo baxayna waa maxay islaam wey idan iimaanka qalbigaada fadhiya ee halka acmaasha qalbiga alla jacaylka diin jacaylka muslimiin jacaylka kufri nacaybka dembi nacaybka acmaashan qalbiga ku jirta iyo iimaankan ku duuban baa iimaana midhaha kaa soo baxaya iyo dhaqankaadana waa islaam laakiin waxaad ogaataa bay leeyihiin haddii la yidhaahda islaam gooni loo sheego iimaankan ku jiraa oo kuhoos oo ku xusan yahay haddii iimaan gooni loo sheegana islaamkaa ku hoos naban haddii la kala qadana waa kala duwan yihin hadda kor baa idinka sheekeeya baan filahayaa oday iska war wardi badnaa yaa habeen wardiyey mid ba dhagaysanaya laa ilaha ila allah buu ku celceliya laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah sheekhu waxaa la layihi ku dar moxamedun rasuullah raaci hoostay kaga necmaysan tahay bu mar haddii ilahay la sheego nabigu hoostuu kaga naban yahay waxaan oga jeednaa mar haddii islaam gooni loo sheego qur-aanku islaam gooni u sheego ood maqasho ina diina cinda allahi alislaam iimaanka ku jira diinta ilaahay agtiisa diina waa islaamka bimacnaa makiin munaafiqiinta loo jeedaa ma islaamkii waxaa loo jeedaa korka bes ahaa een matoorka wadan maya waa ku hoos waa isku mid wey haddii mar mid gooni loo sheego labaduba kuwada jiraan islaam iyo iimaan waa kuwada jiraan meesha waman yabtagi hayra alislaami diinan way ku wada hoos jiraan haddii laakiin la kala qaado oo iimaanna goomin loo sheego islaamna goomin loo sheego oo la kala qaado laba kala duwan hadda waa kala qaad xadiisu jibriil islaamkana wuxuu yihi waa an tashhad an laa ilaha illa allah iimaankana muxuu yidhi an tumina billahi wad ilaa aad gaasho wa bilqadari khayri wa shari nabigu waa kala duwan haddii la kala qaado oo intuu isku meel lagu sheego hal mar la wada sheego islaam goonibu u bixi iimaanna goonibu u bixi oo iimaanku wuxuu noqon acmaasha qalbiga ah islaamkuna wuxuu noqon waxaanaad samaynaysaa muuqdee daahirka haddii laakiin midkood gooni loo sheego keligii la sheego kii kale la sheegin way ku wada jiraan hoostay kaga xusan yihiin warka waad fahanteen bay la waa sida miskiin iyo faqiir oo kale haddii la yidhaahdo xadiidkii ahaa zakaatulfitriga dakara soonka nabig wuxuu ihi waa tuhuratan lisaa'im min allaغwi wاlrafath wa tucmatan lilmasaakiin sakaatulfidriga waxaa loo bixin waxay dembi dhaaf u tahay oo baabi'inaysaa ruuxii soo soomay soddonka maalmood soo soomay ama labaatan iyo sagaalka soo soomay wixii dembi ah ama cantarabaqasha ama laqwi ahaa ama ilduuf ah ee ka dhaco dhan bay sakadu baabi'inaysa sidoo kale waxay quud iyo baad u tahay iyo badan u tahay masaakiinta masaakiin haddi la baa hosta kaga jira hadda miskiin baa la sheegay soo ma faqiirna waa ku xusan yahay oo dhihi mayno waxaa soo istaagay mid aan shilan haysanin oo banaanka seexdo muslima iyo ku maalinkii marna haaf beriisa hela marna ay u dambiso oo xoogu cashaa waqdaa iska haysta maalin la waaye maalin la dabka shida maalin la dabka bakti hayo miskiinkaasaa loo yaqaana haaliban in kastoo muran ku jiro ma dhayna maya maya waxaan rabnaa anagu waddanka rasuulka la siin hayaa nin saaka qureecday qadada ay u goysay hor sheekhow anu maba qureecanin oo ma cashaynin oo san habeen ba afkaygu maya ku siin mayna faqiir baa ta adugu miskiin baa la sheegay khalad wey hawsha ayada mar haddii miskiin la sheego waxaa hoosta kaga xusan faqiir baa hoosta kaga naban haddii faqiir keligii la sheegana miskiinna waa ku hoos naban yahay haddii laakiin isku meel lagu sheego way kala duwan yihin inama sadaqaatu maxaa daraadeen lilfuqaraa'i waalmasaakiin waa la kala qaaday fuqaraa ninkan halaba hayninba shilin baan u dhaqaaqin ee muslimiinta ku dul nool ee laga fadhiisan la'yahay nina waa nin xoogow xaaji qabsin caadsanaya aroorna rar waayo aroorna xoogow helhayo wy ama asafiinatu fa kanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr idan waxaa weeyaan meesha loo yaqaana ida iftaraqaa ijtamaca waida ida ijtamaca iftaraqa haddii muslim iyo mu'min islaam iyo iimaan isku meel lagu sheego laba macnoo kala duwan bay noqonaya haddii midkood goono loo sheegana labadeed macnaba kanay ku jiraan intaa waa fahanteen bay la tahay waa sida rabbi iyo ilah oo kale wey ruuxa markuu dhintay qabriga la geliyey su-aalaa la weydiin dhowr ah waxaa ka mid a ah, ma rabbuk man rabbuka macnadu waa maxay man ilaahuka wey man macbuduka ila macnata lanno man rabbuka lagu imtixaani mahayo gaal lagu imtiaana maa lagu imtixaanayn waba yaqaanaaba haddaad tidhahdo walain sa'altahu man khalaqa samaawaati walard layaquuluna allah gaalku inuu rabbi jiro waa ogyahay waxa laisku haysto ilahay keligii caabud wey cibaadadaa laisku haystaa cubudiya ilahay keligii hala caabudo keligii ha laga amarqaato laatiyo cusa ha loo kaadiyo abootahebel ha loo kaadiya laisku haya idan rabbi iyo ilaah haddii midkood la sheegana macnihii kale waa ku jira haddii la kala sheegana oo labadooda isku meel lagu sheegana mid kasta macno gooni haddii midkood la sheegana kii kale macnihiisii asagoo macnuhu wata mesha wada jiraan w wa isku xusan yihiin idan taasaynu oga jeednaa idan waxaa raajixoo saxiixa ah, islaam iyo iimaan inay kala duwan yihiin laba kale yihiin laakiin macnaasa meesha ku jira waxba sii geli mayna haddaba muslim xaqiiqi ah iyo mumin xaqiiqi ahna meesha kugu jiraan markaad tidhahdaa muslim xaqiiqi ah waa kii aynu soo sheegay laakiin markaad tidhahdaa muslim xukmi ah waa kii qalbigana ka aafaysnaa ee gaalnimada ugu jirtay korna ka fiicna laakiin ma jiraan wax la yihahdo muslim mumin xaqiiqia ma jiraan ee waxaan ujeedaa mumin xukmi ah ma jiro iimaan xukmi ah wax la ma jiro leannu iimaanku wuxuu ka soo bilowdaaba qalbiga qalbigu ka soo bilowdaa iimaan qalbigu ka yimaadaa mar hadduu qalbigu soo buuxsamay hawshu waa dhan tahayba mumin baa laakiin waxaa qaadanaya islaam xukmi ah muslim xukmi ah islaam xaqiiqi ah islaam xukmi ah waa islaamka oo acmaashan kora ku dhisan labadaa baab waa inu baraarujinaynaa on keliya waxaa kaloo baraarujinaynaa wadaadu waxay kale ka hadlaan yidhahdaan islaamka iyo iimaanka kee kee fadli badan mu'min iyo muslim kee fadli badan hawlaha geli mayno islaam iyo iimaan iimaanka fadli badan leanna waaba asaaski laga soo kacahay asaga iimaanka ixsaanka kasii fadli badan waa darajo labadaba ka sarraysa idan meesha waxaa ugu dambeeya islaamka ugu yar islaamna munaafiqaaba kudhex jira inuu isagu laga xoog badasm munafiq baa soo galay waa acmaasha kahor munaafiq soo galay idan istinaa waxa le laga hadlaa waxba ku noqon mayne waxaan leenahay islaamku waa acmaasha iyo afcaasha iyo waajibaadka muuqda ee korka laga qabto iimaankuna waa acmaasha qalbiga ka timaada ee baatinka ku jirta hadday kulmaan oo isku meel lagu sheegay islaam iyo iimaan waa laba macnoo kala duwan haddii midkood golan loo sheegana waa isku macno kulligood islaamku xukmi iyo xaqiiqi buu noqdaa inahaasaa kaaga fila maslada wax kale kusii rafaadi mayno waxaan leenahay marka islaamku asaguna weligii buri mahayo oo baabi'i mahayo lamana anfinayo ilaa an ta'tiya biriddatin wa kufrin maqli maysid laa islaama liman laa kada wallaahi laa yuslim maqli maysid laa yazni zani xiina yazni wahuwa muslim maqli mayse islaamka lama anfiyo oo ruuxa lagama takooro ismulislaam lagama takooro looma diido allaahumma inuu ku dhaca mooyeen dembi weyn oo gaalnimo uu diinta ka saara mooyeen isagoo dembi weyn oo kabiira ku dhacay weli waa muslim wuu zinaystay weli waa muslim khamruu cabay weli waa muslim ruux muslimuu dilay weli waa muslim laakiin waa muslim naaqisulislaam ah laakiin iimaanku asagu weynoo kabiiraha ku dhacdo waa lagaa anfiyey bacdu waajibaatihi baad ka tagtay bacdu maxduuraatihi alkabiira ku dhacday iimaanka lagaa anfiyey iimaanka lagaa anfina maaha iimaankii oo dhan kuliyan eh kamaalkii waajibkaabaa laguu diiday laa yazni zani xiina yazni wa mumin waa laguu diiday waxaad maqli wallahi laa yumin wallahi man ya rasuul allah baa lii aladi laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ninka dariskiisa uu ka nabadgeli waayo laa iimaana liman laa amaanata lah ismu lislaami laa yunfa can saaxibihi ilaa bima yunaafiihi bilkuliya ama iimaanku haddaad waajib ka tagto ama aad kabiira meel kabaara ku dhacdo sharcigu inuu ka anfiya laga yaaba idan waxaa xoog badan iimaanka waad garan kartaan inahaas horta aan ku khulaasana masalada loo yaqaan islaam iyo iimaan waana masalo culus in la daraaseeyo oo ummaddu ay barato oo shacabku iyo dhallinyaradu iyo wadaaduhu iyo duqaydu masale la daraaseeyo xadiidu jibriil sidiisaba loo akriyo baa hawsh u baahan tahay waa hawl culus wey musibadan haysata waxaa wey ardaygu markuu indhaha kala qaadaba kitaab baa loo bilaabay fiqi baa loo aqriyey fiqigii iyo axkaamtii loo aqrin hayey ama uu baran hayay ajruumigii masalat liimaan walislaam lagu sharxay maayaba kelimatu shahaatayn macaanideedii iyo waxay lahayd iyo waxay keensanaysay iyo waajibaadkeedii iyo masalat alasmaa walaxkaam kuba arki maysa kutub alfiqi ka bilow abu safiira ka bilow oo durulbaye mar oo abu shujaac wad oo xaashiyatu ibna qaasim iyo weligaaba wad xawaashi bujayram iyo weligaa buqyi iyo ku wareegeysay baajuuri ilaa minhaaj kaxee kutub lmuawalaad wad weligaaba qamaraynka ka u yaqaanaan shaaficiyo nihaayaha iyo tuxbaha soo qaad masala asma walaxkaam ku akmaysid ninka hadhow wuxuu duub weyn qaadan asagon waxban u kala baxsanaynba laakiin islaamtu inay furanta wuu yaqaanaa inaysan furan uu garan ninka la dilay wax ka waajib waa yaqaan magta dhaxalka wax kasta waa simhaya laakiin masaa'il اliimaan walislaam wa masaa'il asma walaxkaam markay timaado murji way meel fadhiya indhahaba weynaanba ooma baxsano waa hore ka soo fakatayba haddii aad kutub alcaqaa'id tagto mutakalimiintan ujeednaay haddaad tagto kutubtoodii masaa'il iiman bay ka hadlaan aliimaanu bilkutub asamaawiya aliimaan bilmalaa'ika wa biاrusul wa biاllahi wa biاrasuul wa bilyowm caqaa'idkaasa laga hadlaya axkaamta islaamka ee fuqaha ka hadli jireen ku arki mayso kutubtoodi diinta islamka labadaa bisa ma ahayn akhlaaq bay diintu leedahay aadaab bay leedahay kutub alcaqaa'id iyo kutub alaxkaam alfiqiya midnaba ku arki maysa aadaabtii islaamiga waa laga taga suhdiyaadkii sulukiyaadkii akhlaaqdii shareecada ma laha wadaadka culamada ka haysta acmaal اlqulub baa kutub gooni ah ka qortay masaawil akhlaaq iyo makaarim alakhlaaq iyo aadaab waa gooni bay u qorantay kan waa bado gooni u tuman tanna waa bado gooni u tuman tanna waa bado gooni u tuman ardayga asagooban gaadhinba mid aan dhammaynin yuu ciraysanaya hadhowna bilcaan buu guursan kadibna meel buu fadhisanaya waa musiibana haysata wey waxay ahayd in masaa'ilkan o dhan hal kitaab lagu qoray siduuba masaa'il alasmaa wal caqaa'idkii axkaamtii akhlaaqdii islaamka aadaabtiisii anshaxiisii kitaab dhammaystir ummadda waa in fooda loo geliyo intii la qaybiyo inba meel lagu xidhay baa ninkaasi intiisan buu ku sharxaya ka hadlaya dhibkaasaa muslimiinta haysta ilahay subxana wa tacala ka najeeyey marka waxaa weeyaan mawduucan mawduuc muhiimo culus weeye laakiin wuxuu u baahan yahay waqti dheer marku hala daraasay digdigta waxba ku socon mayso islaam baa la wadaya waan ku dhalanaayo maxay ahayd kuma dhaqano iyo laska laska dub weynaado waxba ku socon maayo hawshu waa in la kala baxa wey budooyin goono u tuman weeyaan muslimiin waa gooni gaalana goono wey nin kasta xuduud buu leeyahay dowladuhu seere iyo xuduud bay samaystaan maxay u samaysteen aynu kala joogno wey muslim iyo gaalo seeri kale leeyihi ninkii seerihiisa soo tallaaba warkiisu waa inuu caddaado intaa waxaan kaga gudbaynaa masaladaas masalada ii raacda waxaa weeyaan risaaladii qodobkii lixaad ee ahaa alkufru wاlnifaaq wاlfisqu wاlcisyaan waxaad moodaa caawi inaan ka gaarin laakiin wuxuun baynu ka tilmaamayna waxaan leenahay masalatu اlkufr iyo nifaaq iyo fisq iyo fusuuq cisyaan iyo macsiya ma intaasoo magacba waa magac ama asmaa ay leeyihiin dunuub waaweyn oo bashariyadu ay gasho qaybo ka mid a ah. muxaramaadka qur-aanku lagu sheegay waa labayo toban nooc labayo toban dembi buu ilahay qur-aankiisa ku sheegay labaiyo tobankaa dembi ayaa waxay diintu diido dhan bay hoos gelayaan shareecadu waxay diiday labaiyo toban qodob warku waa dhan ya labaiyo toban qodob bay diiday sideedaba laba-iyo tobankaa qodob ayaa wax kastoo sharcigu kuu diiday kitaaban wa sunnatan wa ijmaaca almuslimiin ay kuu diideen oo dhan ba laba-iyo tobankaa qodob wey qodob saddex saddexiy tobnaad ma jiro qodobka koowaad waa alkufr wاlshirk wاlnifaaq wاlfusuuq cisyaan ithmi cudwaan faxshaa almunkar bagi alqowl cala allahi bilaa cilmin itibaa hayri sabiil muminiin labiiyo tobankaa qodobbu labiiyo tobankaa qodob baa muxaramaadka oo dhanba ay soo galaan sakiiratan wa kabiiratan ku jira labiiyo tobankaa qodob waxaa ugu weyn labada u horreysa waa aragtaa haddi waa labada u horreysa oo ahaa alkufr washirk alkufr washirk labadaasaa u weyn inay israacaan oo isku mid noqdaanna waa dhacdaa inay kala duwan yihiinna waa dhacdaa waana kala duwan sida laakiin marar bay isku tagaayaan kullu waxaan leenahay kullu shirkin waa kufri shirki kastoo dhacay waa kufri laakiin walaysa kullu kufrin shirka waxaa marka gudo weyn waxaa gudo weyn shirkiga oo had iyo koor wax kastoo shirki noqdaye gaalnimaa ku jirta wax kastoo laakiin gaalnimo ah shirki ma aha waxaa gudowenba rabaa kufrigaan rabaa kufrigaa gudowe ayib idan waxaan leenahay dhowr qodobo yar yar ah oo asagoo ku hoosnama kufriga inoo dambeeyey iyo shirkigii waxaan ku horreynayna nifaaqa iyo fisqiga iyo cisyaanka saddexdaa qodob baynu ku horeynaynaa markooda waxaan leenahay waxaan usoo soconnaa waxaanu soo ogaanay waxaa la yihahdo khulaaso kooban islaam iyo iimaan markaan labadaa ogaano waxaanu soo ogaanoo kale muslim yaan odhanaynaa yaasa odhanaynaa mumin mumin waxaan odhanaynaa ninkii acmaashi daahirkeeda dhammaystiraydna la yimid qalbigiisana imaan buuxiyey waa mumin waxaan kaloon muslim odhanaynaa ninka qalbigiisu munaafiqnimo ay ka buuxday iyo gaalnimo iyo ilaahay khayrkii la caabudo qalbigiisa ku jirta iyo bakti laakiin muuqaalkan kore uu noo muujinhayo wanaag noo muujinhaya islaamnimo asna waa muslim waxaa kaloo muslim ah ruuxa qalbigiisuna wanaag ka buuxo muuqaalkiisuna wanaag ka buuxo idan waxaan soo ogaanay islaam iyo iimaan muslim iyo mumin waa soo ogaan waxaan ogaanaynaa kaafir iyo kufr munaafiq iyo nifaaq faasiq iyo fisq caasi iyo macsiya so in la ogaada ma ah marka say u kala fudud yihiin aan ku horeyno masaabiin dambaan ka dhigtaa intaas intaasaynu ku daynaa habeen dambaynu ka